بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته maanta oo sabtiya toddobiyo labaatankii rabadaan kun afar boqol iyo afartan goobta lagu qabanaya inay tahay masaajidkii barakaysnaa calimataan sida sheekhu hore inoogu sheegay la cilaamiyey sheekhayna sheekh almis imaam yaxya xaaji ibraahim wuxuu insha allahu tacaala inagala hadli doonaa mowduuc ku saabsan fatazilla qadamun bacda hubuutiha qofku inuu simbraxdo oo uu siibto intuu sugnaaday kadib meelo fara badan bay soo geli doontaa mowduucaasi hadday tahay rabadaanta cibaadadaynu cibaadaysanayna kadib sidaynu ahaan doono hadday tahay meelo fara badan insha allahu tacaala sheekha ayaa inoo faahfaahin doonaa sheekh almis imaam yaxya xaaji ibraahim xafidahu allahu tacaala falyatafadal mashkuuran wamaajuuran waay bismi اllah alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu calى rasuuli اllah wcalى aalihi wasaxbihi wslm wbacd asalaamu calaykum waraxmat اllahi wbarakaatu fatazila qadamu bacda hubuutiha aayadda waan usoo qaatuun waxaan ka soo dhex qaatay un aayad dheeroon akhriyi doono laakiin danta aan ka leenahay waxaa weeyaan uun sugnaanshaha kadib hanuunka kadib dhankay doontaba ha noqoto qof ilaahay subxaanahu wa tacaala iimaankii siiyey shaydaanna ka hadhi maayo naftiisuna ka hadhi mayso shahawaadna ka hadhi maayaan shubuhaadkuna ka hadhi maayaan dhaldhalaalka adduunkuna ka hadhi maayo inuu baqdaa marmar inuu cabsoodaa ka hadhi mayse laftiisu inuu habradaa marmarka qaarkeed ah, habrashada lafteedu ah, waxaasoo ideley waa khatar waxay ku tahay hanuunka ayay khatar ku tahay markaa min al min alkufri ila aliimaan fatazil way geli min alsunnati ila albidca fatazil way geli min alhidaayati ila adalaal fatazil way geli allah lmustacaan wacalayhi tuklaan min alxamaasati ila alfutuur min alxamaasa firfircooni aad diinta ku qaadatid iyo xamaasad aad ku qaadatid iyo marka dambe ood iska banjartid waxaa la sheegayaaba kuu noqdo un waxaadiyo waxba macno fara badan aanay wixii kuu samaynin u geli karaa kadalika fatazilla wuxuu geli waay soo hoosgeli karoon rabaa inaan darsiga hooskeena haddii ilaahay idmo marka la yaryahay dhalinyarada la yahay qofku hanuuno u saxbada saxbadii iyo dacwaddii fahmo xarakaadka islaamigaha uu fahmo nashaad buu ku soo galaa markuu yaryahay waxaan xasuusanahay inagoo yaroo malaha siddeetanaadkii ah ayaa sheekh maxamed alghazali iyo sheekh yuusuf alqararaawi iyo abulxasan alnadawi iyo ardayday macaliminta macalimiintaydii ayaa maalintay muxaadaro gelayaan marka la yidhaahdo waxaan garanayaa duhurka hadduu gelayo salaada fajir baanu masaajidka kusii tukan jirnay salaat alfajr si aanu basafka horun istaagno a ayaan xasuusanahay raggaasaa maxotolo yimidoo bal soo arka uuno wax uun ka soo dhegaysta hata qofku markuu yar yahay oo dhallinyarada uu yahay baraaruga iyo hanuunka iyo dacwadda wuxuu ku galaa xamaas ayuu ku galaa qur-aanka xafid sunanka dhegayso masaajidka safka hore ahaw ka shaqee dacwadda ka shaqee laakiin xoogaa marka uu yargaboobo da-du markay qabato ama magaciisu ka weynaado saxwadaba baa marbuu qofku bararaa uu bararaa isagaa isagaa isagaa noqonaya institution isagii baa noqonaya muasaso gaara magaciisii jaahiisii suldaankiisii hantidiisii gaadhigiisii masaajidkiisii xertiisii isagii baaba wiiiba wixiiba ka xoog badanaya ah, markaasuu ilaalinayaa dee intaa aan sheegay buu xeerinaya markaa intaa waa inuu xeeriye markaa marka hadal badan buu ilaalinaya markaa inuu iha ila isagii baa noqday wax weyn oo ka weyn wixii uu sidayba marmarka qaar fatazillaba way way gashaa markaa halkaa iyada qofku si isle onaya waxaanoo waxaanoo haysid a dabcan naftiina waxay ku odhanaysaa maslaxaddii dacwaddaad aamus bal wax badan ha sheeg sheegine waxaan o dhan baa dhaawacmaya eh, nafta naftii baa ku halkii u sayid qutb ka lahaa waxaan ka baqayaa buu hadday sidan aad kusii socotaan buu ku yidhi waxaan ka baqayaa buu yidhi maslaxadda lafteedu inay noqoto sanam ilaahay heyrkii la caabudo maslaxatu dacwa dacwadda maslaxaddeeda intaasoo idili intaasoo idili waa fatazilla qadamun bacda hubuutiha oo markii la yaryaraayee qofku waxba aanu haysane saasoo kale wax ohanaya hadduu ilaahayna siiyo waxbaanu qaban doonaa laguu dhiib hadda maanta lagu dhiib fatazilla qadamun fatazilla qadamun bacda hubuutiha marka in laiska wacdiyo anaana isla hadlayo afku codku baan kor u qaadahaya in laiska wacdiyo la yidhahdo war maxaytol xaqa marka la arko sunnadu markay caddaato dariiqa cibaadadu markuu kuu macaanaado fahamku markuu kuu toosmo ha dhayalsanin intaas ha quursanin dhalinyaro fara baan hargeysa la sheekaystaayo ardaydii xerta ahayd kutubta masaajida ka akhrisan jirtay kutubta loo bilaabay iyo arbaciinkii iyo riyaadkii iyo kutubtii caqiidadii laga saxaye jaamacada qurbo tegaye ama halkan intay wax ka soo yar akhristaan markii dambe af qalaad wax ku akhriyey marka dhallinyarada inta dacwadda ay fahmeen ee saxwada intay galeen oo kutubtii shareecada intay akhristeen quursada haddana quursada iyo sac markaa maxay tolay nin ajnabi iyo buuguu qoray iyo wax weyn ula noqdo fatazilla qadamun bacda hubuutiha iyada lafteedana maxay tolay way gelaysaa laba aayadood oo labaduba suuratu naxli ku jiraan baan akhriyi doona haddii ilaahay idmo aayadna waa aayadda labiyo toddoba toddobi labiyo toddobaatanaad ee naxl aayadna waa aayadda afar iyo sagaashanaad ee naxl macnahan aan ka hadlayna ayay ayay labaduba xoojinahayaan acuudu billahi min ashayطaan الrajiim walaa takunuu kalatii naqadat gazlaha min bacdi quwati ankaafa تتkذuuna أيmاaنكم dkلا baynakum an تkuna ummatun hiya arba min أmة aayaddaas oo macnaheedu guud uu yahay cahdigaad ilaahay aada la gasheen ha ka bixina iimaanka haddaad dhadhansateen oo macaansateen ha ka jeesanina acmaashii saalix ahayd ilaahay idinku hanuuniyey eed la timaadeen ha iska burinina oo dib ha uga noqonina oo inaad ilmo yar malcaamad u dhigtay inaad quraan aan xalqad xafidsiisay inaad dhalinyaro soo aruurisay ood maxay toole khuraafaad maskaxdooda ku jira aad ka daadisay ilaahay kugu hanuuniyey inaad jaamacada furtay masaajida oogtay dacwad u baxday muxaadarodaad akhriday ah wax laga cudur daarto maaha wax laga cudur daarto ma aha wax lagu faano wey shay laga cudur daarta maaha waa shay la yidhaahdo waa ilaahow saxiifadaydii acmaalka ahayd dar ilaahay ilaahow iga dhig ilaahow dar ilaahay iga dhig wy laakiin ma ilmo yar baan abataja ah, u dhigay oon uga soo bilaabay siduu qur-aanka u akriyo u toosiyey tajwiidka saan ugu akriyo u baray oon cumrigayoo dhan ku qaato dhabarkii igu liicay wax kale aanan ka shaqaynin ma markaan toddobaatanka galaan idhaahdaa waa ka cudur daaranaya fatazilla qadamun bacda hubuutihaa ha waa habrashada markaad habranaysid eed waxaagii oo dhan aad aad maxotooda aad aad aad iska aad iska iska daadinaysid marka islaam baa reer maka sida mufasiriintu imaamu dabariba waa qorayaaye islaam baa maka lagu yaqaanay caan ahaydoo imra'atun kharqaa ayaa layihi kharqaa xagga maankay wax uga dhinnaayeen islaanta marka aroortii intay soo toostay maka meel kamida fadhiisato ayay kabad kabad bay toli jirtay aroortoo idil dadko dhan baa arkay adoo geejinaysa oo tidcaysa gabalku markuu dumana kabadii ay maantao dhan tolaysay ayay xadhig xadhig u siibtaa xadhig xadhig dabeedna xadhkioo daadsan bay markaasay dadku odhan jireen maxaad korosatoon daalahayn saakoo dhan adiga tidcayay kabadaase gabal markuu kuu dumay gabadha way yaqaanaan markaa camalkaasina camal aan fiicnayn inuu yahay way og yihiin markaasuu ilaahay soo amaahday subxaanahu wa tacaala isticaara islaanta aad taqaanaane shaqadeeda ay ku daasho haddana dabafuran ka dhigaysa hano walaa takunuu ha noqona kalatii tii aad taqaaneen xaajiyadii <laughs> mactuuhada ahayd ee kharqaaga ahayd ee taqaaneen ha noqonina tii oo kale ee maxay samayn jirtay naqadad furfuraysa gazlahaa tidacay tidacaysay min bacdi quwatin juhdi ay gelisay kadib ankaasan xadhig xadhig bay u siibaysa wixii o dhan markaasa xadhkii oo kaa daadsan la arkaya oo maxaad kororsato on ya ayuha الducaaةu ilى اllah wya طalabة اlcilm wya ayuha اlculamaaء walaa takunuu kalatii naqadat gazlaha min bacdi quwati ankaada ha noqonina intii horena ilaahow noo sugo agtaadaanu dhiganay dhah inta nolosha noo dhimanna allow hana fitnaynin dhaha khaatimadana noo hagaaji camalkaana rabow naga aqbal fii sabiili اllahi yadar ilaahay subxaanahu wa tacaala wax laga cudur daarta maaha walaa takunuu kalatii naqadat gazlaha min bacdi quwat ha noqo nabi ilaahi subxaanahu wa tacaala aayadda kale waa la mid wuxuu ilaahay wuxuu yidhi walaa tattakhiduu aymaanakum dakala baynakum fatazilla qadamu bacda hubuutiha wataduuquu suu bima sadadtum can sabiili اllahi walakum cadaabun cadiim aayaddu suuratu naxli dhaar bay soo wado ilaahay oo la dhayadsado oo dhaarta laqwiga laska tuurtuuro oo ilaahay agtaada aanu ku weynaaninoo duul buu markaa ilaahay ka hadlay duulkaasi walaa tattakhiduu haka yeelina aymaanakum dhaarahan aad dhaaranaysaan dakhalan baynakum khadiica iyo dhagar iyo uurkood ka bugtaan dhaartiina ha ugu soo dhuumanina si aad dadka mu'miniin iskaga iskaga iskaga dhigtaan laakiin uurka waad ka bugtaan ilaahayna waa og yahay ha imanina oo dhaarta ilaahay ilaahayeed qaladka ugu dhaaranaysaan ha ugu soo dhuumanina xumaha laabtiina ka buuxa haddaad la timaadaan fatazilla qadamun bacda hubuutihaa waxaa simbiriiraxan doontaa lug kadib markay sugnaatay ee iimaankii ay heshay way siiban doontaa suuna xumana waad dhadhamin doontaan bimaa sadadtum can sabiili اllahi ee dadka ka hor istaagteen jidka ilaahay walakum cadaabun cadiim waxaan rabaa inaan akriyo imaam qurطubi oo aayaddaa fasiraya bal wuxuu idinku fasiray baan arabi idinku akriyay soomaalina waan isku dayay inaan inaan ka yeelo aayaddaa markuu soo wariyey imaam qurطubi wuxuu yidhi fatazila qadamu bacda hubuutiha inay simbiriiraxato nafi kadib markay wanaaggii iyo xaqii ay aragtay oo waxaa ku jiro buu yidhi fiihi nawcu min الnahyi الcadiim ilaahay aayaddaa waxa uu inooga sheegay uu inoogu sheegayaa reebitaan weyn uu inaga reebayo oo ina leeyahay war diinta markaad fahantaan xaqa markaad fahantaan cibaadada markaad ku hanuuntaan dib ha u noqonina oo ha siibanina oo ha ka tegina dadka markaad la tacaamushaan dadka awgii ama dantaada gaarkeed adiga awgeed ama wax adiga aad meel kaaga birdhaamay awgeed war ha uga noqonina xaqa aad baratay awgii ha uga noqon laa tafqidu اliimaana waar hooy iimaankii ha ka noqonina aymaantiinina ha ku dhaaranina iyo aymaantaasoo ay ku xidhan tahay alkhadiicatu walfasaad fasaadnimo iyo dad aad siraysaan awgeed fatazilla qadamun bacda hubuutihaa ay can iliimaani iimaanka inay ka simbiriiraxato bacda almacrifati billaahi markay ilaahay baratay kadib wahaadaa isticaaratun buu yihi hada qurtubi waa isticaara baa halkaa ku jira yaa loo soo amaahanaya wax lilmustaqiimi alxaal qofkii xaalkiisu toosnaa yaqacu fii sharin cadiimin wayasqutu fiih isagoo toosan oo hagaagsan ha ayaa shar weyn ayaa ku dhacahaya ama isagaa ku dhacaya waanu ku siibanaya iyo waa kusimbe wuu ku simbereeraxanaya marka athabaat qofku inuu mabda-iisa ku sugnaado diintiisa uu ku sugnaado xaqa uu arkay uu ku sugnaado waxaa weeyaan oo waxyaabaha ilaahay la weydiisto afar qodob ama shan qodoboo inagu sugayana waan daba dhigi doonaa biidn illaahi tabaaraka wa tacala oo aynu kaalmaysanayno dabcan qalbiga ood wada og inay tahay inuu yahay maxalu niya maxalu lcibaada maxalu iطilaac illaahi meeshuu ilaahay subxaanahu wa tacaala u daalacday inuu qalbiga u yahay safkaad ku wada tukataan safka o dhan ka labaadkaad doonto joog laba qof waad wada tukanaysaan allahu akbartii waa wada xidhanaysaan salaadiina waad ka wada baxaysaan alaykum salaam alaykum alaykum salam baad kaga baxaysaan laakiin isku mid ma tihidin cinda allaahi labadiina qofay is ag jooga cinda allahi isku mid ma tihidin inkastood la timaadeen shuruudii salaadda isku mid arkaantii waad la wada timaadeen qur-aankii waa wada dhegaysanahaysaan a laakiin cinda allaahi labada qalbi marnaba maxay tolmada jooga ilaahay waxaa loogu kala dhawaanaya markaa salaada kaa ku jira hadba hadba intuu ilaahay usoo jeedo waxuu ilaahay uu og yahay xataa labadan malakee hareeraheenna saarani ma ogaan karaa qalbigeenna waxaa ku jira ma oga wuxuu qorayaa un wuu tukada saadii jamaacaddii wuu tukaday xilligaasuu yimid waa lagu qoraya laakiin kayfa kaana qalbuhu fi salaati ahnaaءa alkhushuuci sidee buu ahaa malaku xataa ma oga xataa malag shaqo kumala xataa hawshaa isaga yaa keliya og ilaahay keliya og subxaana meesha lagu kala tegayna waa waa halkaa tufta meesha ilaahay qaada iyo kelmadda ilahay siduu uqaadaya iyo weedha ilaahay siduu uqaadaya iyo halka maota markaasaa wuxuu yihi oo xilli nebigu sii sheegay sala allahu alayhi wasalam war waxaa idiin iman doono buu nebigu sala allahu alayhi wasalam xilli kiina diinta haysta ee ku dheganaadaa sida ay tahay ugu dheganaadaa uu la mid noqon doono qof dhimbiil daba haysta alqaabidu calaa diinihi kaalqaabidi cala aljamr ayaa iman doona bu nebigu sala allahu calayhi wasalam war diinta islaamku siday tahay iyo sidaan idinkaga tegey cidda ku dhaqmi doonta ee waxba aan ka nusqaamin waxna aan ku darin labadu waa isku dembi diintoo wax lagu daraana waa dembi diintoo wax laga nusqaamiyaana waa dembi nagu balaha bidcada waxaynu naqaanaan wax lagu daro uun haddii wax laga nusqaamiyo ka warramo sideedii loo sheesheegi waayo a ah, ahiya bidcatun am laysat bibidca nuqsaankuna wax laga guraa iya iyada lafteeda la fadhaana waa noocun min albidcati iyada iyo wax lagu daro wax aana aan ku jirin iyadna waa noocun kilaahumaa bidca lakiin inagu taa kalaynu xoogaa usoo jeesanaa qalbiguna waa isbedbedelayaa qalbu ibni aadam buu nebigu salى اllahu alayh wasalam ashaddu inqilaaba min alqidri ida اjtamacat haliya qalbigayna aadan buu yidhi waa isrogrog badan yahay bal ka isrogrog badan disti dab aad saartood biyo ku shubtay biyahaasi kulaylka awgii sida uu isku rogrogo isrogroggaasi qalbigaagaa iska rog badan buu nebigu sala allahu calayhi wasalam qalbigu ma sugna waa la dhaqaaqahayaa innamaa sumiya alqalbu min taqallubih qalbiga waxaa loogu bixiyey qalbiba daaf carabiga waa maxay soo qalbi maaha qalaba yuqallibu qalban qaalib maqluub ah soo waxaa kan ma aha waa isrogrogaya isaga lafta isrogrogaya inamaa maalu lqalbi ka mahali riishatin waa riishad caleen geed ka dhacday ama baal shimbireed riisha bal baal shimbireed bad hawada hawada udhig hawadu maxay ku samaynaysaa baalka ah soo baatoola sidan mayso waa saasuu nebigu salى اllahu alay yuqalibuha الriixu dahran libaطnin yuqalibuha الriixu dahran riishadaasi marba dabeeshaasaa marba maxay tole u qaadaysaa walidalika kana min ducaaءi rasuuli الlahi salى الlahu alay slm ducooyinkii ugu badnay nebigu maxay ahay ya muqalib alquluubi rasuul llahi yaksha calaa nafsihi min nabi maxamed qalbigiisa u baqaya sala allahu alayhi wasalam rasuul اllah ma qalbigiisa u baqaya nebigu sala allahu alayhi wasalam abada uma baqayo nebigu qalbigiisa sala allahu alayhi wasalam lakin inaga bino barahaya anas xadiidkiisa waa kii lahaa waxaanu ag fadhiisan jirnay nebiga waxaanu ka tirin jirnay markaanu ag fadhiisanno lixdan ilaa toddobaatan qaar boqol yidhi wastakfir اllahu nebigu ley sala allahu sala allahu alayhi alayhi wasalam lidalika idan fitankiina ka sheekaynan muqrayaadkiina ka sheekaynan shahawaadkiiyo shubahiina ka sheekaynan zaman adagna waan joognaa zamankan aynu ku jirnaana waa zaman gaaladii islaamka ka soo horjeeday ay dooneen islaamkii waxba markay ka qaadi kari waayeen faafkiisii iyo xawaariga uu jarayo iyo sida ay dhallinyaradu islaamka ay u qaadanayaane ugu dhaqmayaan iyo sida uu adduunka ugu faafayo wax allaala wixii dawooyin ay lahaayeen oo dhan waxbaa laga qaadi kari waay ramadaanta aan ku jirno saddexdeedii iyo kowdeedii labadeedii dhul baan ku soo muslimay kusoo soo soomay iminka masa berigaa noogu horreysay masaajid baanu ugu tagnay hal masaajid oo turki lahaayeen baanu magan ku ahayn oonu khudbadda jumcaha afkooda ku ciriirsan jirnay soddon sanno kadib hadda markaan soo baxayo dhalinyarada iga warraba baa ku udhi waxay igu yidhahdaa sagaal masjid oo waaweyn oo jumcaha lagu oogo iyo afar iyo labaatan masjid yaroo zaawiyad ah oo lagu tukado jamaacaadka ayaa waddankii ka jira war markii aynu berigii nimid halka masaajid keliya aha haa weliba ku darso waxay igu yidhaahdeen qolooyinka waddankan u dhashay ee cadcad ee dhaladka ah muslimna muslimayna rag iyo dumarkoodu iyaga masjid gaarayba furteenbaba maxaa tidhaahdeen inan ka mid ay dirteenoo soo muslimo inankii bay muritaaniya u dirteen toban san soo joogay bal min cajaa'ibka zamankaa soomaali iyo carab alfiyat bnu maalig uu dhigayo inan fidishoo soo muslimay afcarabi ugu dhigayo ka warran oo naxwihii loo toosinhayo haadaa finlandi abyadulwajhi musfarun wa haadaa soomaaliyun aswadulwajhi ha yaa u dhigaya alfiyadii finish baa u dhigaya subxaana rabbika oo u toosinaya kalaamunaa lafdun jamiilun kastaqim war maxaa tidhaahdeen faafka intaa leeg ee meel walba ay ka dhacday ay dadkii soo muslimayaan a madaxweynihii hore faransiiska a hore shiraak shiraak ayaa waxaa dhakhtar brifada waxaa u ahaa nin muslim ahoo aljeriyana ayaa dhakhtarkiisa khaaska ahaa berigii inanta yar ee xijaabka loo diiday la yidhi gabdhuhu yaana xijaabanin faransiiska ee muslimiintu aada u qayliyeen markaasaa dhakhtarkii faransiiska dhakhtarkii algerianka ahaa ayaa annaga nooga nooga sheekaynaya markaa faariwaayatu canhu mutasilata sanadi a ah, weliba sanad naazil ahoo gaaban baynii wa bayna aljazaa'iriyi wara'iis alfaransiyi saddex waay hulaafiyatu axmed dheh ah markaasaa waxaan ku yihi buu yihi madaxweyne inan yaroo xijaab xidhatay faransiiskao dhan maay maxay uga cadhaysiisay inan yaroo faransi xijaab xidhatay xadaaraddii faransiiska ilbaxnimadii lebekte maxaa waaba ina mare mareer bay xidhan tahe intuu isoo eegay bu igu yihi madaxweynuhu arya arya aayar soco bu igu yihi dhulkan inuu inaad idinku hananaysaan miyaydaan ogeyn neefka marka la qalo farfartiisii weeyaane wardaa buu yihi haska qaylqaylina faransa isku haadihi faransa xadaaraddii markaa taagnaydee shuyuuciyadda ahaydna ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu u soo saaray wada wayraxsan lagu tegtaa bismi اllaahi majrayha wa mursaaha fajacalnaa caaliyaha saafilaha wa amtarnaa calayha rag baa ku tegey baaraka allaahu fiihim raggay ku tegey war aamiin dhah laydin xidhi mayo ha baqinae rag baa ku tegey ama qalin ha kaga adkaadaan qalin hakaga adkaadaan af ha kaga adkaadaan habeenkii ha kacaan oo ilaahay ha baryaan ah ama qori caaradii qori caaradii ha ku sugiyaan sad afartaba la isugu teg socotay taasi ilaahay muxuu qadaray anoo qaxooti ka ah dhulkaas iyagiyo qaxooti in wadan waddan isugu wada nimid oo kuwi war ma ruush baa tahay haa soomaali baan ahay oo dawladdii weyneed ee adduunka haysatay aaway way duntay haye taasi duntaya ilaahay waxaan ku bariyey ilaahuw ta kaloo duntayna jooji yaa rabba alcaalamiin oonu kuyu iskugu nimaadna iyagoo qaxooti iyagun ah aamiin dhah waad soomantihiine waad ifahmaysaane ilaahay dhulka has ha dhigo yaa rabba alcaalamiin waana dulmiye waanu xoog sheegte ta hadhayna waa nidaamkaa raasimaaliga reer galbeedku maraykanku horkacahayo iyo muslimiin fara badanoo isku eeekeysiiya iyaga isku eeekeysiiya oo doonaya inay sugaan ah iyadana waxaa naga dhaxeeyo baynanaa wa baynahum ilaahay baa naga dhexeeyana ya rab alcaalamiin ah qalinna waa iskaga celinaynaa afna waa iskaga celinaynaa baaq iyo dacwad iyo diinna waa iskaga celinaynaa ta kalena maalintay timaado wa fii sabiili illaahi maa axla almanuun iyadna ilahay ha keena ya rab alcaalamiin idan asaxwa alislaamiya baraarugaasay ku jirtaa lawlan bay ku jirtaa wax yaroo fadhida oo daraawiish yaroo meel fadhida ma ah kutub yaroo meel inta lagu celceliye maxay tole ma aha waa handi sare waa dareen durugsan waa wax iska caabin maxay tole weeyaan adduun oo dhani maxay tole wuu ka taagan yahay marka maxaa marmar fara badan markaasi war xoogga intaa leegi qolooyinkiina fiisigiiska soo akhristay ninkii isxaaq newton la ohan jiray ee saddexda qaanuuna fiisigiiskaa dhibay dhigay qaanuunkiisii labaad waxaa ku jira nagu tima carbeed baanu hayna waxaana loogu dhigay likulli ficlin raddatu ficlin musaawun lahu fi lmiqdaar wa mudaadun lahu fi litijaah ayaana loogu dhigay waa qaanuun fiisigiis ah ficil walba raddi ficil buu leeyahay lid isaga ku ah lana xoog lana tamar ah waxaasoo dhan oo iswada beegsado isku wada tegey oo yidhi asaxwa alislaamiya waa in saaxada laga saaraa waa in la carbiyaa waa in iyaga oo garhkooda iyo cimaamadoodi iyo qur-aankoodi iyo dikrigoodii wadaa waa inaanay kurbad iyo xunuun inagu haynin waa inay teenna dhisayaan qaabkooduna ha u ekaadaan sidoodu iyagu hasiga ekaadaan hadday doonaane markaasoo kale qofku waa baqaya waa cabsanaya waa habranaya o ma mar fara badan waxaas oranaysaa waa bal baabu shukriga aad uga sheekaiyo baabu tawbada iyo baabulkhushuuca ah ilan waa las waa maqan yahay leene fatazilla qadamun bacda hubuutihaa si aanay lugna aanay u simbiri raxanin kadib maxay tolay marka ay marka ay sugnaato hamiga intaa leegi iyo dareenka intaa leegi sugnaan buu u baahan yahay dhallinyaradii niyadda loo dhiso oo qalbiga loo adkeeyo oo la yidhahdo innaka cala siraati almustaqiim jid saxaad ku taagan tihiin rag baa ku gawoobo oo ku ceraystay ah oo taagan uun oo loo soo xidho loo dhibay midba calanka ka kale u dhiibayaa midba calanka kale maxuutale u dhiibaya si ay u socoto oo ajyaashani ay ay ay u hesho waxyaabahaanu akrinay beri hore waxaa kamid ahaa markii saxwada intaa leega xoogga intaa leega baraaruga intaa leeg waxba laga qaban kari waaye waxba lagama qaban kari markii la yidhi ayaa waxa la yidhi maxaynu samaynaa markaasa waaa la waxyaabaha la dhigtay waxaa kamid ahaa iyaga haynu isku jebino maxaa la yidhi lafo lafo maxay lafo maroodi hee iyagaa la isku jebiyaa iyaga haynu isku jebinaa la yidhi waa heshiis wey a iyagaa isjebin kara xoogga intan leege xagga inaga inagu soo maqan yihiin iyagu ha is arkaan warkaa ma haystaan mise ma haystaan iyagaa la isku diray markaa a markaasa midbo ka kale lacnadaya masaajidba masaajidka kale ka saaraya saaxadda sheekhba sheekha kale lugta qabanaya midba ka kale waar kadaa ku kari war waranka xaggan aad u tuuraysaa xaggeedii ma aha ani ha igu soo celin bahalka xaggaasaynu u wada wadnaye <laughs> war ha igula soo jeesanaan ha igula soo jeesan baadeeraya ha igula soo jeesan xagga kale ma aha innaga waa xaggaa hawsha a inagu waa qaldami karaa masale waan ku qaldami karaa xadiis waa ii goyn karaa masale aan si u haysta si kale iigu noqon kartaa waad ii imani waad i toosini war xadiiskaas iska sukaa kuma saxne war istidlaalkaagu meeshiisiimaha iska toosi war ama si yaroo hoosaba bal kitaabkan soo akri bal kitaabkana masaladaa doonaysaa ku jira kitaabkan soo akri baloo haddii ilaahay idmo bal deedna walabiibu bilishaarati yafhamuye habeenkii markaan rogrogayo ma odhan doonaa anu aan fahme waan kaa fahme inteerad waan akhriyeen wadaad baa tegey turkiga masaajid buu jaamacad buu wax ka diyaarinayey salaada subax buu masaajid ku tukadaa masaajidkaasi wadaadkaa turkiga tukiyaa qolooyinkan wahaabiyada lama tuso maalin kasta kuwaa unbuu dul saaran yahay iska ilaaliya iyaakum alwahaabiya ayunbuu idhahdaa ninkana xagganuu ka yimid meesha wax laga sheesheegayo si allaalo suu ninkaa wax lagu sheegu garan waaye markaasaa wuxuu yidhi maalin buu soo qaaday kitaabu shee maxaa cabdiwahaa buu qoray usuulu alaaihi ayuu soo qaaday wuxuu ka jaray jaldigii iyo jaldigii hagga kale intii areeda ku qornaayeen ayuunbuu soo qaaday markaasuu ku yidhi arday intuu iskaga dhigay sheekhow anuu afcarabi fiican garan maayo haddaba aba asal ah afcarabi daciif diin daciif anaa miskiin daciif ah iisoo akriyo kitaabkan bal inaan iska akriyo oo wax ku jiraan iyo dee iga soo hubso haati buu yidhi turkigii baa kitaabkii ka qaaday soo akriyey ninkiina jaamacaddiisii buu iska tegey dhowr maalmood kadib baan imid buu yidhi markaasaan ku yidhi kitaabkii ka warran maa sha allah qur'aan wa sunna ayuu igu yidhi buu yidhi haa qur'aan iyo sunna miyaa ma hubtaaha waxba kuma jiraan soo baa may jaldigiiyan watay baan ugu nabay buu yidhi waa ninkaad sheegaysay baa qoray kitaabka <laughs> ninkaad sheegaysay markaasuu yidhi laa ab isagii baa qoray wallah inta waa kaa jaraya e siduu wax ugu sheege shuf alxikma ha shuf alxikma siduu xukmada maxamed tole ugu sheegay hadhaw marka war inagu isku meel baynu wax u wada wadnaaye meel baynu wax u wada wadnaaye hadday wax si iga noqdaan ama aan simberuxdo ama aan siibto ama aan aad wax u akhriyi waayo ilaan xaggii asharna waa ka imido wax yar baa suurtagala inay igu yar harsan yihiin war aayar igu sheeg waxaad tiaada sheekhoytaayarka dhibaato male waan soo eegi doonaa wax allaale wax ku jira male qofku marku aanu naftiisa dhisayninaanu magac gaara raadinayninayne wax allaale wax dambe aanay kaga jirin war waxa lagu sheega waan qaadan ma dembiba cumar bn khaaab afta fatwa deedna isla fatwadii baa la weydiiyey maalin kale markaasuu tii mid ka dambe ku jawaabay markaasaa yaa cumar shalay saasaa tidhi maantana sidaasaad leedahay shalay cilmigaygu halkaasuu jooga maanta cilmigaygu halkanuu maxay toolay marayaa qofku wax uu qaldana inuu kusii taagnaada ma aha imaam maalik ibnu anas saaxib almuwaطa ayaa la weydiinaya markaasaa muxuu odhan jiray in nadunnu ilaa danna wamaa naxnu bimustayqiniin war waan dadaalanaaye een waxba ma huba eh wixii aan qaldo ha la soo sheego laa ba's waa lagu wax allaale wax ilaa yowm iddiin baana laysa sixi jiray idan marka saxbadaasaas ah culayska la saaray waxaa weeyaan markii loo taag waayey iyada haynu iska hor waxaan kaga baxayaa markaa haddaad aragtaan uun dad iyagii a a ad iska lusha itoos afka haddaad aragtid waa laba mid uun war mid meeshii meel loo socday horta aan fahansanay war halkan looma soconay iga fuq waa halkii marka war iga fuq dheh adheg adigu baaha ama inuu doohan yahay nooc min algafla gaflatu saalixiin inuu mtlow dooho yahay haddaanu ahaynba wa lasoo dirayba oo kugu maanba haddaanu mtl ahayn abiirisna mtleyahay sabaadka marka waxaan u baahannahay abnaa'i saxwa islaamiya dhallinyarada waxay u baahannahay inaynu aad muxutol u sugnaano saddex qodob afar qodobo inagu caawinaya inaynu sugnaano oynanu daalin weliba unsurka soomaaliga waa ku celcelinaya waxyaabaha caanka uu ku yahay waxaa kamida mida dhaqso ayaynu mutol eh, ayaynu u quusannaa waynu daalnaa dhaqsaynu waxa uga hadhnaa carab waxaad arkay sagaashan toddobaatan sideetan jir uun soo taagan halkii uun weli ka wada soomaaligu hadduu afartan kontonka hadduu gaaraba war waan ku daalnay bu oranaya war waanu daalnay adigu adiga arkay masaajida dhalinyaruba maxaytole ka buuxa hawa odayaashii aawa baashan safka hore usoo usoo istaagay ilaa ma nadar in yar maxaytole mooyaane laanna dhaqsaynu u qoosannaa dhaqsaynu uga hadhnaa saxna ma aha axmed ibnu xambal oo la karbaashay oo dhowr iyo toban sanna la xidhnaa oo wax kasta lagu sameeyey ayaa maxaytole waxaa la arkay isagoo oo guclaynaya sitana maxaytole buug iyo qalinkiisiina sita markaasaa lagu yidhi ya imaam axmed musnadkii baad qortay imaam ahlusunnaad tahay kolka iska naso waa daashaye markaasuu kelmaddiisii caankahaa muxuu yidhi min almaxbarati ila almaqbara waa sideebu ilaa aan go-ayo buu yidhi min almaxbarati ila almaqbara adigu ogtihiin marka waxaan alle waxaan rabaa war hanuunkan iyo dacwaddan iyo quraankan iyo cibaadadan iyo masaajadan markaad xoogaa yar caruusataan caruurtaydu ku yar korta ee eh, taasoo kale aad noqotaan nin walowba taadeeree gaarka ah ha ku mashquuline istamir oo maxayto ila bihaa naxya wa biha namuut ilaahay khaatimadana ha hainoogu hagaajiyo marka waxaynu u baahannahay markaa waxyaaba ina caawinaya oo inagu hiilinaya awal wasiila lihabaati wasiilada koowaadee habaatka inagu sugaysa alqur'aan alkariim qur'aanka kariimkaa weeya wax badanoo mutuunaan xafidnay waa ilowna gabayo badanoo xafidnay waa ilowna kutub badan qur-aanka un baan kaa hadhayni intaa iga qor dhallinyaroy qur-aanka un baan kaa hadhayni isagu oo isaga waad ku celcelinaysaayoo isagii waad la noolaanaysaa wa qaala aladiina kafaruu gaala waxay tidhi lowlaa unzila calayhi alqur'aanu jumlatan waaxida lowlaa ay hallaa maa qur'aanka nebiga sala allahu calayhi wasalam mar keliya nagu soo wada dejiyo maxaa aayad laba saddex afar maxaa loogu yaryareeyey sidii nabiyadii hore nebiyullaahi ciisa wa muusa wa ibraahiima wa daa'uuda fi zabuur sidii ambiyadii hore kitaabkoo wada socdo loogu soo dhiibi jiray isagana qur-aankao dhan maa loo dhiiba nabiga yidhahdeen sala allahu alay slm wa kaana aayaddu ay ku macno ku jiro odhanaya bilisaanil gaalada afkooda ku odhanaya haddii saa la samayn lahaa waxaaba laga yaabaa inaannu hanuuni lahayne mfahad eh, wa kaana aayaddu saas ay ku jirto markaas ilaahay wuxuu yidhi kadaalika warkaas sheegteen waxaanu u yeelnay eanu qur'aanka nebiga jumlad ugu soo wada dhiibi weynay waa tan ciladii linuhabbita bihi fu'aadaka warkaynu rabno saw tabiitka baynu hadleen maanta o dhan linuhabbita bihi ay bilqur'aani waxaanu quraanku gabal gabal ugu soo dhaadhici in yar ugu soo dhaadhicinayaa cilada ku jirtaa waxa weeye rasuul allah sal slam inuu qalbigaagu heh uu qur'aanka ku sugmo waratalnaahu tartiila weliba الذيiنa aتayناaهm الكitaaبa yتluunahu حaقa tiلاawati uلaaئiكa يuؤminuuna bه فqur'aanka oo tartiil aad ku akridid aad ku akridid sugnaan weyso aad ku keliyeysatid keligaa adigu aad ku keliy ood ku celcelisid ood ku tadaburtid maxaa laga helayaa maxay habaaت الqalbi sugnaashihii mabdaأ iyo xaqa ayaad ka qaadanaysaa he ma intaa uun may walaa yأtuunaka bimثali dood kula gelayaan arrimo adag baa lagula imanaya masaa'il baa lagu weydiinaya shubahaat baa la soo aruurinayaa walaa ya'tuunaka bimaelin dood kulama yimaadaan ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira qur-aan baanu soo dhaadhicinaynaa aanu ku burinayno maxay maxotole weeyaan marka aayaddaasi ma waxay ku eegan tahay u nebigeenni sala allahu calay wasalam iyo xilligiisii mise innagana waynala hadlaysaa waynala hadlaysaa innagana innagana nala hadlaysaa rasuulkiina waxay u ahayd maxay sal slam tasbiit bay u ahayd shubahooyinka jiray buu qur'aanka ku ku zuulin jiray innagana maxay noo tahay sugnaasho waratalnaahuna waa tartiilinahaynaa iyo zamankan maanta jira ilan zaman aanad noolayn oo aanad joogin mashaakilkiisa inaad soo rartaa oo aad la dagaalantaa waxaad la mid tahay sidii nin qori rashaash ah xabad diqsiya la helaya zaman hore iyo mashaakil hore hore looga jawaabay oy culammadii muslimiintu hore ugu baxeen oo ahlu sunna waljamaaca kutubteeda inoogu qoran inaynu isku sugno uun mooyaane haynagu soo nooleen dagaalo hore dagaalkaas waa dhammaadaye maanta dagaalada jira ka jawaab maanta baahiyaha jira ka jawaab oo waxaad akhridaa walaa ya'tuunaka bimahalin ilaa ji'naaka bilxaqi wa axsana tafsiira islaamku maanta ma qiime ma lagu dhaqmi karaa qaanuunka islaamku muxuu ka leeyahay waxbarasho muxuu ka leeyahay dumar muxuu ka yidhi horumar muxuu ka yidhi sinaan muxuu ka yidhi wax soo saar muxuu ka yidhi arrimahaasaan rabanta inaad ka jawaabto oo aan ahayn weliba hadal aan ahayne dadku maxay rabaan itus itaabsii ayay maanta rabaan hadallo badan oo qurux badan muxaadarooyin badan la jeedi waa badan dadkaad ku dhalateen la nooshahay wax badan wacdi waa right wacdigu waa iska okay waxuma wacdigu laakiin maxaa la rabaa waxan in loo bedelo maxay nolol maalmeed in loo bedelo oo noloshii laga arko waddooyinkeenniioo nadiifa waxbarashadeenniioo durugsan akhlaaqdeenniioo hagaagsan ummaddiioo isjecel wax soo saarkeennioo cirka maraya masaanicdeenniiyo cirka maraya lacagteennii adkeed aynu dibadda u diraynay oynu qabanno oona inaga bixin oo halkan aynu maxutalo waxayna aynu ku soo saaranno adduunka ninba wadanba waddanku ka lacagad lacagta adag ka hayn badan yahay ayuu ka xoog badan yahay adiguna toontii baa tiri dibadda iga keen basashii baa tiri dibadda iga keen khamiiskii baa tiri dibadda iga keen bariiskii baa tiri dibadda iga keen wax walba doolarkaagii baa dibadda u baxaya uma bacda daalika sicralbarar baa hayaa hadduu muxuu hayn waayo soo kan jiife kan jaqaya maaha diintan aan ka hadlayno iyo wanaaggan aan ka hadlayno ayuha alwadaadu wa ayuha alwaranleh wa ayuha alaqoonyahan wa ayuhal wa ayuhal waxaa la rabaa in laga jawaabo walaa ya'tuunaka bimahalin ilaa ji'naaka bilxaqi waaxsana wa axsana tafsiira saddex dhacdo siirada ku dhacday oo nebiga qalbigiisa lagu sugay sala allahu calayhi wasalam afartan habeen wax ku dhow buu nebigu waxyuu ka go'ay sala allahu calayhi wasalam nebigu waa murugooday sala allahu calayhi wasalam gaaladii baa warkii maqashay nebigi iyo waxyigii kala maqan yahay way dacaayadeeyeen ila dacaayaduna waa imtixaane hargeyso ku ducaayadeysa ka waran <laughs> allahuma axfadnaa bixifdik waa ku dacay markaasaa waxay yidhaahdeen wuddica muxamadun kelmaddaasa magaaladii la soo geliyey nabi maxamed waa la nacay waxyigina ka go wixii uu sheegaya cidina ma hadal hayso aad buu nebigu ugu murugooday sala allahu calayhi wasalam qur baa soo dhaadhaco maa waddacaka rabbuka wamaa qala kuma sogootin kumana nicin bal nebigii afartanka habeen sala allahu alay slam makoo xamanaysay ee lalahaa waa waxaygiibaa ka go disconnected ah la yidhi oo iminka la yidhaahdo connected maa wadacaka rabbuka wamaa qalbigiisuda buu noqonayaa nebiga sala allahu calayh wasalam linuhabbita bihi fu'aadaka ma noqonaysaa mise ma noqonayso waa noqonaysaa waxay yidhaahdeen wuxuu soo marmari jiray bay yidhaahdeen dhacdada labaad nin najaar ah oo rooma u dhashay oo kutubtii hore akhriyi jiray ayuu soo maraayo ninkaasaa u soo laqniya qur-aankan uu inoo sheegayo ee qur-aanku qur-aan dhaba maaha warkii baa maka ku faafay ilaahay baa ku jawaab wuxuu yidhi lisaanu aladii yulxiduuna ilayhi acjamiyun ninkan ay leeyihiin nebigu wax barbara afkiisu waa acjami wa haadaa kan idinku soo daadegay qur-aankuna lisaanun af weeyi carabiyun weeyi mubiinun marka waa qiyaas culamadu qiyaasku aayadda waa qaataan maxamed shanqiiti saaxib adwaa'i ilbayaan almuritaani kitaabkiisa tafsiirka baabulqiyaas markuu akhrinahayey waa soo qaatay warkani afkuu ku hadlaa waa acjami nebiguna qur-aanku idinkula hadlaa waa carabi dee si uga qiyaaso qaatoo ma acjami baa carab bari qiyaasulwlaa waxay yidhahdaan weeye walaa taqul lahumaa uffin walaa tanharhumaa walaa taqul lahumaa uffin ibnu xasm saaxib daahiri ahaa ayaa yidhi walaa taqul lahumaa ufinuun buu ilaahay reebee haddaad doonto ilma madaxa ku dhufa aabbiyo hooyo feedhku lama reebin buu yidhi feedhka iyo dilka hooyo aabba lama reebin buu yidhi oo maxaa dhacay aayaddu waxay tidhi walaa taqul lahumaa uffin um uunbaa lagu yidhi ha ku odhanine feedhfeedh haddaad doontid hadaa ibnu xasm dad waxaa jira saa u fikiraa jira iminka <laughs> dad saa u fikiroo diinta saa u akhriyaa jira warkadaa walaa taqul lahumaa ku odhan labadoodaba uffin tii ugu hoosaysay oo uf ah hadii la reebay fa baabulqiyaasi alawlaa wixii ka hor ka sarreeyana de in la reebo qiyaasulawlaa baa la dhahaa marka usuulka ku akhri hadda fiiri waa tiyoo kale markaa halkanna oo kan aad diidan tihiinna qofku haddii uu daahirka inuu qabsado oo uu maxo tale ula cararo usuulna aanu akhriyin qawaacidda aanu u haynin ee hadda maxaa toolay <laughs> yati funuun badan buu qofku ayuu la imanaya arrinta saddexaad ee nebiga ku dhacday sala allahu calayhi wasalam dagaal buu iclaamiyey wuxuu wargaalaynu ku qaadqaadanaaye soo diyaargarooba berigii hore wasaaratu difaac ma jirin qof walba warankiisa iyo seeftiisa iyo gaashaankiisa iyo faraskiisa isaa soo qaadan jiray masaajidka hortiisa intuu ku xidhuun ba jiray diyaar baan arkeen dhaqaaqnaa nebi alla sala allahu calayh wasallam qolayrun baa lagu duldegi jiray dam aha markaasaa midbaa usoo dhuuntay munaafiq ahaayoo yidhi war inuu dagaalkanna ha tegin yaan lagu kashifine maxaad samaysaa cudurdaar qaado nebigiibuu ku salla meeshaan u soconnaa gabdho qurqurux badan baa jira buu aynu tegayno gabdhihii reer beni asfar gabdho qurquruxoon timahoodu jaa asfar yahay baa jira aniguna nafteedu waa daciifoo gabdhaha uma adkaysan karayo ee wuxuu yidhi idanii walaa taftinnii aniga iga reeb ciidankoo ha igu fitnaynin dumarka nebigu waa iska fahmaysa nebigu dee qafka uurka dadka kuma jira nebigu sala dadka ma uurka nebigu ku jira saas kuma jira nebigu uurkeed allahu keligii muطalicu اlquluub ayaa og waxaas iska har laakiin intaanuu meeshii ka kicin bu wax isoo dego alaa fi lfitnati saqatuu baa la fitnada ka baqaya waaba dhex jiifaaba fitnada lafteediiba sababa kaasoo kale aayaadkaa iyo waktiga ma hayne eh aayaad fara badan maxay u ahaayeen tahbiit inagana dhacdooyinka inagu dhacaya iyo simbiriirxashada iyo colaadda ina haysta iyo dhibaatada muslimiinta haysata waa inaynu qur-aanka inagu ka midha midhaysanaa oo markaa habeenkii adoo iska akhrisanaa allah ilele wuu yidhi aayaddani wmaa muxamadu ilaa rasuulu qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum waman yanqalib calaa caqibay falan yadura allaha shaya wasayaji llaahu shaakiriin rasuulullaahi markay tiisi timid ee uu go'ay ee cumar seefta uu la baxay uu yidhi car dhaha nebi maxamed baa go'ay innahaa khashyatun ka khashyati muusa waanu soo noqonayaa intuu nebi muuse reer bani israa'iil ka maqnaa buu inaga maqnaanayaa hadduu soo noqonayaa abuubakar baa min acaali lmadiina ka yimid muu joogin abuubakar markuu nebigu go'ay itusa buu yidhi nebigu u galay sala allahu calayhi wasalam nebigoo huwan kafankii solam marada intuu ka qaadu fooda intuu halkaa nebiga ka dhunkaday ayuu carafkii nebigu ku baxay abubakr sidiiq sala allahu calayh wasalam radia allahu canhu markaasuu abubakar yidhi allah maa atyabaka xayan wa mayitan yaa rasuula caraf bandidaa buu yihi rasuul alla markaad noolayd iyo xaqa ilaahay markuu ku yimid wuu soo baxay abubakar cumaroo halkan seef haysta cardhaha bal cumaroo seef haystoo kule cardhee nabi maxamed u go-ay kule maxaa soo iska aamusi maysid un ila waa cumare ah? ah? markaasuu doona inuu fadhiisiiyo abubakar war fadhiiso war waa fadhiisan waaye aayaddaasuu ku akhriyay markaa wamaa muxamadun ilaa rasuulun qad khalat min qablihi rusul afain maata aw qutila inqalabtum calaa acqaabikum markaasuu cumar yidhi ahiya aayatu fi lqur'aan ma aayad ba markaasuu yidhi ha aayadun fi lqur'aan ha wallahi maanta ka hor ma maqal buu waxaad moodaabiyu ina imika soo daadegtay waa ku qaboobi linuhabbita bihi linuhabbita bihi fu'aadak marka qur-aankuna saasuu inoo qaboojinayaa marma baa isleeda war meesha waxba laguma hayaba sotan lagu kala tegeyba sootayna laga adkaadayee dhab dhankeenii dhulka la dhigay ah is odhanaysaa markaasa haddana leedaas waxba kama jiraan maxay tar way ka dhaaqaysa alqur'aan qodobka labaadeen kaga baxaya haddii ilaahay idmo ma dhownahay sheekh axmed bas laba daqiiqay dhiman insha allah jaak allah shan shan daqiiqo qodobka labaadeen kaga baxayna waxaa weeyaana inagu sugaya habaadka inagu sugaya iltizaamu sharci illaahi waalcamal asaalix iltazim bisharci illah adigu sharciga ilaahay inta ka garanaysid iyo inta ku soo gaadhay adigu fuli camalkii saalixeed bilowdayna ha burinin ha yaraysan hana quursan dhalinyaradu badana waxay yidhaahdaan ka mid anigu in badan odhan jirnay shareecadda islaamka in la ogaan doonaynaa tabiiqu shariicat illah waa waxyaabahay saxwa alislaamiya ku caanbahday sharciga ilaahay in la oogo walaa shaka sharciga ilaahay in la oogo laakiin markaan yarayn waxaa maskaxdeeda soo degdegaya sharciga ilaahay la oogayaa inay madaxdu oogayaan oy boqoradu oogayaan oy dowladuhu oogayaan sharciga ilaahay oy kii xadayna gam kii kalena bab ah xuduuddii haas ugu soo degi jirtay tatbiiqu sharci illah markaa xoogaa yar weynaana imika taasina waa sharci illaah in la waa waajib laakiin khitaabka sharci ilaahay ha la oogo inagu inagu wada dhacaya mujtamacu inagu wada dhacaya mujtamaca muslimka dhan baa lala khitaabaya been ha sheegina sharcullaahi ma tahay mise maaha runta sheega sharcigii ilaahay ma tahay mise maaha isku cadaalad fala sharcigii ilaahay ma tahay mise maaha wax wada qabsada watacaawanu sharcigii ilaahay ma tahay mise maxaytole maaha masaakiinta idinku dhex nool yaanay idinku dhex gaajoona wax u tara sharcigii ilaahay ma tahay nusuustaasoo dhani boqolkiiba siddeetan sagaashan cidda ay tahay inay oogto waa ayo waa mujtamaca muslimka ah laakiin si aynu iskaga fogayno maxay xilka ayaa qoorta waxaynu u sudhnaa afarta madaxda ah sharciga ilaahay oogade a marka haddii oogi waaynu khudbadahan khudbadaha jimcahaynu ku jalcidnaa gab cumar aaway salaaxidiin aaway kuwaasaynu soo xasuusinaa war markaynu cumar ka sheekaynayno anuu maxaan iskugu dabaqi waaye cumar anuu seen xaaskayga ula dhaqmaa seen ubadkayga ula dhaqmaa jaarkayga seen ula dhaqmaa walaalkayga muslimkaa seen ula dhaqmaa reeraha kala duwana isla degan seen ula dhaqmaa anigu horta maan isla hadlan odhaahda almisow halkeed cumar ka joogtaa almisow halkee salaaxidiin ka joogta adigu markaa markaynu wada noqonno dad u dhoodhoow miyaana inaga soo dhexbaxaynin dad si wadana hawshii maxotole u ogaa aynaga soo dhexbaxay halkaana waxaan rabnaa inaynu fahamkaa dib inaynu maxotolay inaynu dib eh, ugu noqonno aayaddii maxay tihi yusabbitu allaahu aladiina aamanuu bilqowli ahaabiti fi lxayaati dunya ilaahay waa ku sugaa duulka iimaanka laga helay qowlkiis dhabta ahaa nolosha markay nool yihiin cabdullahi ibnu cabaas baa aayaddaa sharxay dabarino waa soo warinaya fasiray wuxuu yidhi fi xayaati dunya waa laxda sakaraatilmowtka qof kastoo inaga midina sakaraatulmowt wuu mari doonaa waa kii nebigu odhan jiray sala allah ilaahow ii sahal oo ii yasir sakaraatulmowtka qofku markuu halkaa uu marayo sakaraatulmowtka ayuu ilaahay qofkii mu'minka ahaa ee camalka saalixa caadaystay adduunka markuu joogay wuxuu u laqinaayuu kelmaddii kelmatu tawxiidkaa sahal u noqoto inuu ku dhawaaqo haddii laakiin markuu adduunkiisa noolo aanu iimaan saxsan haysan camal saalixu caadaystayna aanu maxay toole lahayn kelmaddu way ku way ku adkaataa yuhabbit اllahu aladiina aamanuu bilqowli haabiti fi fi اlxayaati اdunya wa fi اlaakhira aakhira waa kugu sugaya waa su-aashii qabriga su-aalihii qabriga la isweydiinayey ayay ka mid tahay wayudil اllahu الظaalimiina wayafcalu اllahu ma yashaa aayadda labada ilaahay wuxuu yihi walow anahum facaluu ma yuucaduuna bihi lakaana khayra lahum waashadda tasbiita warta aayadda inaga inala hadlaysa marka walow annahum dadkan waxyigu ku soo daadegay hadday la yimaadaan waxa lagu waaninayo ee qur'aanku ku wacdinayo lakaana khayra lahum khayr bay u lahayd noloshooda if iyo aakhiraba iyo weliba wa ashadda tasbiita way ku sugnaan lahaayeen wacdiga ilahay bay ku sugnaan lahaayeen waa kii rasuulkuna yidhi sala allahu calayhi wasalam man haabara qofka ku adkaysta cala natay cashara ragca laba iyo toban ragcadood oo sunankaa qofka ku adkaysta wajabat lahu ljanna camal saalix laba iyo tobankii sunankii rawaatibta ahaa qofka caadaysta buu nebigu sala allahu alay slm man haabar caadaysta wajabat lahu aljanna iyo xadiidkii dheeraa nebigu lahaa walaa yazaalu cabdii yataqarabu ilaya binawaafili xataa uxibahu kama zuulo addoonku inuu iigu soo dhadhowaado acmaasha nawaafisha faradkama kadib ilaa aan jeclaado buayuu xadiiskii qudsigaa nebigu ka warinayay rabbialcizati subxaanahu wa tacaala idan dhowr toban qodob baan idiin soo qoray halkan oo hawaabitka ahe maanta labadaa qodob waad iga haynaysaa horta qur-aanku waa muhabbit camalka saalixina waa muhabbit zaman adag baynu maraynaa ha quursanin qur-aanka oo sunnada ha quursan oo waxyiga ha quursan oo salaadahaagii ha ka cudur daaran laa tactadir laa tactadir wanaagiiyo khayrkaagii ku sug intaynoo dhiman noloshana ilaahay subxaanahu watacaala khaatimada ilahay haynoo hagaajiyo halka aynu ku sugannahayna masaajidada aynu ku jirna ilaahay subxaana watacala haynagu oofsado inaga oo camalkaa baxotole wadna kuwa diinta bedela ilaahay inagama dhigo kuwa diinta wax siista ilaahay inagama dhigo kuwa habradaya wax kala yimid ilaahay inaguma dhigo diinta ilaahay waxaan ku jirin kuwa ku dara ilaahay inagama dhigo diintii nabi maxamed ka tega kuwa ka nusqaamiyana ilaahay subxaana watacala inagama dhigo xaqa ilaahay hayna tuso dembigeenana alla ha dhaafo dembiga waalidiintayna alla ha dhaafo aakhiradana subxaanahu wa tacaala fii maqcadi sidqin cinda malikin muqtadir ilaahay haynagu kulmiyo shafaacada nebi maxamedna alla ha ina siiyo culammadii waxay noo soo dhigtay dhammaantood ilaahay kuwii xijaabtay qabriga alla ha nuuriyo kuwa noolna ilaahay cizigoodiiyo magacooda kor ha u qaado waalidiintayna dhalay inta xijaabatay ilaahay dembigooda ha dhaafo inta noolna ilaahay subxaanahu wa tacaala sharaf iyo maqaam sana noolaada annagana baariin ilaahay ha nooga dhigo ubadka allah hainoo hanuuniyo ubadkeenana ilaahay hainooga dhigo kuwa aynu ku indhadoogsanno ee maxay tole baariin inoo noqdo ilaahay hainooga dhigo culammada muslimiinta ducaadda muslimiinta meel allaala meel ay joogaan af allaala af ay ku hadlaan goob allaala goob ay joogaan ilaahay afkooda ha barakeeyo ilaahay kelmadooda ha qaado quluubta dadka ilaahay ha geliyo iyagana ilaahay ha walaaleeyo naxarka iyo xumaha ilaahay laabtooda ha ka ilaaliyo tartanka iyo dhex yaala ilaahay ha ka qaado dad walaaloo muslimiina ilaah iyagana ha ka dhigo ilaahay subxaanahu wa tacaala islaamka ha u huyliyo cadowga muslimiintana allah ha jebiyo mid gudaha iyo mid dibaddaba allah subxaanahu wa tacala ha ka qabto shareecadda islaamka kor allah ha ka yeelo inta faafinaysana ilaahay kor ha ka yeelo inta dagaal kula jirtana allah ha soo hanuuniyo hadday hanuunkaa la qaadan waayena allah ha inaga qabto ya rab alcaalamiin masjid alaqsa allah ha xoreeyo masjid alqudsi allah ha xoreeyo yahuud allah masjid alaqsa ha ka qabto muslimiinta quluubtooda ilaahay mid ha ka yeelo xumaha iyo naxarka allah ha ka saaro hamtidooda iyo xoolahooda loo la xoogayo ilaahow cid ka dhicisa ilaahow u soo saar ya yaa rabbalcaalamiin cirdigooda iyo magacooda iyo sharaftooda ilaahow ka yeel meeshii aad dhigtay iyo meel la midaba ilaahw kor uga qaad ya yaa rabbalcaalamiin ilaahow diintaada noo isticmaal ilaahow diintaada noo isticmaal ilaahw kuwaad ka jeesatay ilaahow ha naga dhigin ilaahw kuwaad nacday ha naga dhigin ilaahw kuwaad acmaashooda aqbal weyda ha naga dhigin ilaahow habaan mansuuran yowma alqiyaama acmaashayda ka yeelin caqiide toosan cibaado suuban akhlaaq durugsan qalbi wanaagsan caafimaad qab ilaahow intaba isu kaydar yaa rabbalcaalamiin ilaahow roobkaaga na oo kaydkaaga na oo raxmaddaada na dhulkayga khayraadka ku jira allow noo soo saar cid kale rabbow ha noo soo marin carab iyo cajam allow yaanan u baahan baddayada iyo berrigaygaba taag iyo tamar aanu ku ilaashanno allow ma haysanno ilaahow adigu noo ilaali ilaahow yaa hantideeda yaan la boobin ilaahow qalin yaanna lagu xadin ilaahow yaan wax kale waxayga yaanna lagaga qaadan ilaahow naga qabo ilaahow naga qabo yaa rabb alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina moxamedi wacala aalihi wasaxbihi wasalam jasaakum allahu khayra